أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati albaqara casharkeenna wuxuu ka bilaabmaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo afaraad ee suuradda ka mid ah ee waxaan soo haynay axkaamtii qoyska ku tacalluqday waxaan soo marnay dalaaqii haweenka la furo ciddooyinkooda dalaaqa rajciga haweentii uu soo celin karo iyo kan uunan ku soo celi karin dabadeed marka axkaamtii markii laysfuro ciddadu ay dhowaato wixii laga rabay qofka fa amsikuuhunna bimacruufin ow sarixuuhunna bimacruuf kabacdi haddana waxaa loo leexday markay ciddadu dhammaato oy sidaa ku kala tagaan ninkaa iyo naagtaas hadday dalaqaad iyo wax iskugu dhiman yihiin inay dib isku guursa karaan kadib markii haweenta la furo ilmana ay joogaan meesha oo ilmo markaa laysku furo ilmahaas sidii loo nuuji lahaay loo xanaanayn lahaa ayaa sidoo kale marka laga hadlay halkan allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna wاladiina kuwa yutawafawna la oofsanaayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin raggaadaad tihiin wayadaruuna ka tegayaan aswaajan xaasasna ka tegayo yatarabasna xaasasku waa suganayaan bianfusihinna nafahooda ayay ulaayay u suganayaan arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban habeen fa idaa haddii balagna ay gaaraan ajalahunna waqtigoodii ay gaaraan oo yacnii afartii bilood iyo tobankii habeen ay dhammaato falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin ayuha alwliyaa haweenkaas kuwa walaayadooda hayow fii maa kii dhexdiisa ama shanigiisa facalna haweenkaa ay sameeyaan fii anfusihinna oo shani nafahooda shanigooda ku saabsan wax dembiya dushiina idinkama saarna bilmacruufina ay ugu sameeyaan shay la yaqaano sharciga iyo caadada lagu yaqaanaba wallaahu alle khabiirun midkii aada u og oo gunta gunta u og weeyaan alla bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan awal marka waxaa laga soo hadlaya alfurqatu bilxayaa aayaddan waxay ka hadlaysaa alfurqatu bilmowt nikaaxa wuxuu kusoo dhammaadaa ama uu ku go-aa ee ama ninka yaaweenta isqabaa ay ku kala tagaan laba nooc waaye furqatun bixayaatin iyo furqatun bimowtin nolol ayagoo labaduba ay wada nool yihiin inay ku ay kala tagaan alfurqatu bilxayaati waa furiin iyo fasakh labadaasaa loo qaybiyaa furiinka waa soo marnay labadiisa noocba kii rajciga ahaa iyo midkii kale adalaaqu marataani baan kusoo marnay iyo aayaddii kale ee ka dambeysay in dallaqahaa falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra ee waxaa kaloo iyagoo nool ay ku kala tegi karaan fasakh iyadoon furiin iyo waxba la gelin in markaa fasakh uu yimaado ama xagga ninka uu ka yimaado ama xagga haweenta uu ka yimaado qaybta kale ee kala tagga ah waxay waxaa la yidhaahdaa alfurqatu ama furqatun bimowtin dhimasho in lagu kala tago oo ninkii haddii uu dhinto maalan nikaaxaasi iyo wixii markaa ka dhexeeyey calaaqadii zawjiyada ahayd waa go'day day ayaana kala jaray oo gooyey marka tii dalaaqa waa aragnaye midii dhimashadana lagu kala tegaayey sidee loo maamulayaa iyada marka oo say u ciddo tirsanaysa haweenta ciddadaas dhexdeeda maxaa uga xaaraamaya waxyaabaha la xiriiriyay aayaddan ka warramaya qur-aanku marka wuxuu ka hadlay oo keliya naagta laga dhintay ciddadeeda ayuu ka hadlay afar bil iyo toban habeen ayuuna sheegay laba mas'ale marka kama uunan hadlin qur-aanka mid waxay tahay xaggay ku ciddo tirsanaysaa midda labaadna waxa ay tahay eh, ixdaadka iyo asayda qaabkay u qaadayso iyo waxyaabaha ka xaaraamta iyo waxaan ka xaaraanta ahayn labadaas sunnada nebiga caddaysay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi eh, middanna qur-aankana waqtigiiba u caddeeyey marka alla wuxuu leeyahay waladiina yutawafawna minkum waladiinadan marka waa mubtada khabarkiisii aaway wax khabar a ah maba lahan waa la yidhi waa madhab waana dhici kartaa mubtada bilaa khabar inuu iska noqdo oo luqada marka amhilo fara badan ay ku leedahay siiba weyhi iyo qeyrkiisba waa sheegeen e markaa sidaas marka in la yidhaha waladiina yatawafawna waa iska mubtado waaye eeyatarabasnada dambena khabar maba ahanba sababtoo a yatarabasnada ee waxay leeyihiin haweenkii ay ku saabsan tahaye nimankan oo aladiina lagu mubtada-aystay kuma saabsana markaa saa darteed marka waa mubtada-un oo aan wax khabara aan lahayn si kalena marka la yidhaahdo e, khabar waa jiraa ama mubtada iyo khabar yacnii labaduba way jiraane e, markaa yacni xadaf ayaa laakiin yaallo oo markaa in la dhaho waladiina yutawafawna wa aswaaju ladiina yatawafawna wa aswaaju ladiina nimankii xaasaskooda kuwii xaasaskooda yutawafawna la oofsanayey nimankii dhimanayey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegayeen aswaajan xaasasna dhaafayeen yatarabasna waa khabar marka naagahaasi way suganayaan amaba ha sugteen khabarun bimacna alamri marka yatarabasna marka waa u suubataa inay khabar u noqoto wa aswaaju ladiina marka lasoo qadaro oo meesha mubtadaha eyacni mudaaf loo soo qadaro kaas marka mudaafka muqadarkana uu mubtada noqdo wa aswaaju ladiina yutawafawna minkum yatarabasna waa suganayaan kuwaas waay madhabka saddexaadna waxa uu yahay waladiina yutawafawna minkum yacni yatarabasnada horteed in mubtada lasoo qadaro oo markaa macnuhu uu noqdo waladiina kuwa yutawafawna la oofsanaya minkum xaala idinka idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegayaan aswaajan xaasasna ka tegayaan aswaajuhum xaasaskooda yatarabasna waa suganayaan halkaasna marka in lagu qadaro aswaajuhum mubtada laga dhiga yatarabasnana markaa yacnii khabar looga dhigo jumlada mubtadaha ee khabarkana alladiinada ay u noqoto marka khabar oo marka jumlo yar iyo jumlo weyn oo isdhex jirtaa marka ay noqdaan ayb waxaa kaloo sidoo kale bannaan oo siiba weyna uu ku tegayba khabar in lasoo qadaro oo khabarku uu noqdo wa fii maa yutlaa calaykum min alaxkaami waxaa la idinku dul aqrinayo axkaamta ah dhexdeeda waxaa ah aladiina yutawafawna minkum sidaas marka in la loo loo yiraahdo adugu inahaasoo dhan marka waa ku bannaan tahay aayadda waladiina wa aswaaju ladiina kuwii xaasaskooda yutawafawna la oofsanayay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegayeen aswaajan xaasas ka tegayeen yatarabasna way u koranayaan waa suganayaan xaasasku bianfusihinna nafahooday u suganayaan arbacata maxay ka suganayaan oy ka joogayaan cani nikaaxi nikaax arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban afar bil iyo toban habeen ayay marka yacni naftooda u suganayaanoo ciddo ay ku jiraan aswaajantaa marka halkaa marka cumuumka ku jiro leanna aswaajan waa nakiro fii siyaaqi shardi bay iska dhacday oo jumlada oo mawsuulada ah macno shardi unbay iska leedahay sidaa darteed marka aswaajan cumuumaa ku jiro waa ka nakirati fii siyaaqi shardi tacumu oo kale wa marka cumuumkaas maxaa laga faa'iideysanayaa naag kasto oo zawjo ama xaasba ah ee ninkeedu ka dhinto inay markaa yacnii inay ciddo tirsanayso afar bil iyo toban inay ku ciddo tirsanayso ilaa inay uur leedahay ma ahani aswaajan marka xaas oo dhan baa soo gelayso xaas oo dhan markaan leenahay hadday xor tahay iyo hadday addoon tahay hadday gabar yar tahay hadday qof weyn tahay haddii ay tahay madkhuula mid loo galmooday iyo midaan loo galmooninba wax allaale waxay doo marba hadday xaas tahay kitaabiyad hadday tahay xataa gaal yahuudiyad ama nasraaniyad ay tahay waa afartan bil iyo tobanka iyo ixdaadka waa ku laazima aswaajanta cumuumkeedaana laga fahmay marka ayb arbacata ashhurin wacasharan afar bil iyo tobanna waa haddii aysan uur lahayn hadday uur leedahay waxay noqonaysaa wa ulaatulaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna aayaddaas baa marka cumuumkan khasistay oo kuwaan marka la leeyahay afar bil iyo toban oo laga dhintay waa ku tirsanayaan waa inaynan uur lahayn hadday uur leedahay ciddatuhaa wadcu lxamli ciddadeedu waa inay uur ka dhigto waay aayaddaas suuratu eh, yacni talaaq ayaa markaa yaa laga qaadanaa taas ayb haddii marka ama ha u yaraato ama yaynan u yaraanin oo gabadhii subaycata alaslamiya yacnii ninkeedii baa dhintay dhowr habeenka bacdi nufi fa nufisat bacda layaalin habeenno dhowra kadibba waa iska umushay ilaa labaatan habeen meelaha kadib bay umushay nebigay u timid sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi haddaad doonto waa guursa kartaa oo markaa meesha waxaa laga ogaaday sunnadana ay caddaysay naagta haddii laga dhinto oo ay uur leedahay uurkaa dhigiddiisa in ay ciddo u tahay oo afartan bil iyo tobankaba aan markaa inaan ku laazimaynin haddii uurku uu bil yahay ama laba bil uu yahayna sidoo kale waa dheeraanaysaa ciddadeeda oo afar bil iyo toban waa ka badane hal bil iyadoo uur leh hadduu ninkii ka dhinto siddeed bilood bay taagnaanaysaa oo oo markaa intay uurkaas waddo yacni ziinana waa ka dheeraanaysaa dabcan asaayada lafteeda waa dheeraanaysaa wayna waxayna joogaysaa markaa yacni nikaax iyo waxyaabahana waa ka joogaysaa ayb cali iyo ibnu cabaas ayaa iyaga waxay dhihi jireen almutawafa alxaamilu almutawafaa canha zawjuha tactadu biabcad اljalayn ibnu cabaas iyo waxay dhihi jireen iyaga hadba labada waqti midka dheeray ku ciddo tirsane oo haddii marka uurku uu dheer yahayna uurkaa ciddo looga dhigaa hadday afarta bil iyo tobanka dheer tahayna afarta bil iyo tobankaa looga dhigaa laakiin xadiidka nebiga ayaa arrintaas marka yacnii yaa diidaayo oo xadiidkii nebiga maadaama subayca dhowr habeen ka bacdi ay umushay nebigana waa guursan kartaa uu yidhi ijtihaadkaas marka xadiidkaa ka weyn ayb <coughs> faid marka ciddadeedu marka waa intaas un bis wax kale lagama rabo afartaa bil iyo tobankaas sunnada marka laba shay bay ku dartay sida aan sheegay xaggay ku ciddo tirsanee gurigii ninka uu ku ogaa ninku markuu dhimanayay gurigii uu ku ogaa oo joogtay ayay ku ciddo tirsanaysaa gabadhii fureyca la dhihi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi fureycatu bintu maalik wuxuu ku yidhi markii ninkeeda uu dhintay umkuhii fii beytiki xataa yabluqa alkitaabu ajalahu gurigaaga ku nagaaw meeshii ninkaaga kugu ogaa ilaa waqtigii ilaahay qoray oo ciddada uu ka dhigay laga gaarayo dayib meeshaa marka waxaa laga ogaaday inay halkaa joogayso guri marka haddii uu ninka uga tegay oo guriga isaga ou lahaa de guriga waa xaqay u leedahay marka waa ku jiraysaa ilaa afartaa bil iyo tobanka haddii ay tahay guri ou markaa yacnii raqabadiisa cayntiisa ouna lahayn laakiin manfacada uu leeyahay u ijaaranna ijaarkaas marka iyadoo waa ku jiraysaa oo markaa yacnii ma laga bixinayo guriga lacag wixii ninka uu bixiyey ayayna ijaarka uu ku soconaa hadduu gurigu leeyahayna warahadii ma yee ma ka bixi karaan gurigaas haddii ay doonaan oo ga inay gataan ay damcaanna waa la gadanaa laakiin ilaa ay iyada ay asaayada ka dhammaato waa ku jiraysaa iyada qofkii gato sidaasuu ogaana markay iyada afartan biiliyo tobanka dhammaysato ayuu ninkaa tasaruf taam ah gurigiisa uu ugu wareegayaa haddii marka guriba uunan uga teginna oo gurigii ijaarkii waa dhammaaday bil buu awalba ahaa ninkii markuu bixiyo bishii waa dhammaatay ninkaasi manfacana ma haysto gurigana ma laha isaga sidee la yeelayaa markaas ninka maalkii uu ka tegay baa ijaar guri loogu ijaarayaa ma la dhahayo waayo naagta marka laga dhinto nafaqana ma laha yacni degaan gaar ana ninkii markaa yacni waxay ku leedahay marka uu gurigii isaga ou lahaa oo uga dhintay iyo waxyaabahaas mararkaas oo kale nafaqa iyada ma laha tarikadaas marka dhaxalka ay ku leedahay ayay ayaa laga maamulaa marka naam dhaxalkeedaa lagu xisaabaa hadhow naam waayo iyadu naagta laga dhintay nafaqa ninkii kuma laha miiraas iyo dhaxal bayba leedahay nafaqadii markaad waa go-day waxay gelaysaa marka dhaxalkii iyo waxyaalahaas naam oo marka dadkan dhaxaltooyada ma lagu qasbaayo inay guri ilaa ilaa u kireeyaan ma lagu qasbaayo ayb haddii ninka uunan guriba uga tegin ijaar ha ahaada ama milki ha ahaado masalada kalena waxay tahay ixdaadka afartaa bil iyo tobankaas habeen asaay ayay qaadaysaa ixdaadkuna waxay tahay waa ziino kasta oo jirka yacni lagu sameeyo ayay ka fogaanaysaa ziinadaasi ha noqoto dhar dharka marka ay tahay waxay ka fogaanaysaa dharka indhaha soo jiidanayo oo markaa yacni quruxda u saaxiibka ah waa ka dheeraanaysaa mara gaar ah ama midab gaar ah oo lagu xadiday ma jiro mid cad iyo mid madow midna xad loogama dhigin keliya un maro aan qurux iyo soo jiidasho lahayn ayay qaadanaysaa waa un intaas soomaalida dhaqankoodu mara cad inay qaadato waaye carabta qaarkoodna dhaqankoodu mara madow inay qaadato waaye madowguna waa iska dhaqan caddaankuna waa iska dhaqan eewax marka sharci ku taagan hadda ma ahan waa un ujeedku waaa waxay tahay un ziinada in laga dheeraado waxaa kaley ka fogaanaysaa cilaan iyo khidaab iyo iyo waxay ka barafuun iyo waxyaabaha dhan waa ka dheeraanaysaa waxay ka fogaanaysaa dahab iyo waxyaabahan marka yacni jinjin iyo katiina yani katiinada iyo dhega dhega iyo waxyaabahaas laysku qurxiyo dhan waa ka dheeraanaysaa wax carfaya marka inay isticmaasho ma loo ogola ilaa marka ay xaydka ka mayranayso ay ka dhaqanayso meeshii xaydka inay markaa yacnii suuf oo markaa yacnii miskii wax lamida ay gelisay iyo markaa meelaha waa uba u bannaan tahay inay raaciso laakiin wax kale maya waxaa kaley ka dheeraanaysaa saliidda haddii ay leedahay caraf waa ka dheeraanay amaa laakiin saliidda aan carafta lahayn culimada in badan oo ka mida waxay leeyihiin ziina iyo maba loola qasdaba saliiddan hadda macsarada ama qumbada qurux loolama qasdo keliya un madaxii marka inuuna abaarta iyo dhibaatada madax xanuunka iyo qofku xoogaa inuu uga yar nasta ayaa loola qasdaa marka maadaama aan ziino loola qasdaynin waxay leeyihiin in badan oo ahlucilmiga ka mida waxba ixdaadka waxba kama quseeyo asayda marka ziinada dharka iyo midda jirka korkiisa lagu sameeyo iyo waa iska ilaalinaysaa haddii marka indhakuusha iyo kale waa iska ilaalinaya iyadana hadday indhaheeda u cabsato oo daawo ahaan ay u isticmaashana waa bannaan tahay inay habeenkii marsato maalintiina iska dhaqdo oo iska tirto bannaanka inay u baxdo hadday dan ku kalifto waa bannaan tahay inay maalintii baxdo wax wax siinaayo haddaynan haysanin oo kale waa bixi kartaa oo xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu haweentii ku yidhi juddii nakhlaki timirtaada gooso oo waxay nabigay weydiisay inay baxdo timirteeda ay soo gurato ay soo goosato guro ayuu yidhi waxaa laga yaabaa inaad naftaada ku nafaqayso ama inaad sadaqaysatee labadaasna marka <clears throat> sunnadii baa caddeeyeen <coughs> ayb aswaajan marka la leeyahay waxaa kaloo iyadana aan ka tegoo soo galay soo gelayso oo ahlu cilmigu ay ku ijmaaceen oo aynan isku khilaafin naagtii la furo dalaaq rajci ah lagu furo hal dhalqaduu ku furay iyadoo furan oo ciddadeedii tirsanayso ayuu dhintay ninkii ciddadii waa isbedeleysaa waxay isku bedelaysaa ciddatul wafaad afar bil iyo toban ayay ciddo ka dhiganee oo laga bilaabo maalinkii ninkaa uu dhintay asayna waa qaadaysaa ma la dhahayo ninkaan naagtan mar hore u furay iyo waxba kama gelin iyo ma la dhahayo alimaamu alqurdubi uu soo guuriyey oo waxa uu ijmaac ku keenay haweentii la furo oo iyadoo lasoo ceshan karo ciddadii ku jirto haweentaa iyadaa marka yacnii inay ciddat wafaad ay u bedelmayso ciddadeeda dhaxalna inay yeelanaysa ninkaana dhintayna wayna dhaxlaysaa waayo weli waa zawjo iyo xaas waayo naagtii saddex lagu furay laakiin ciddatul wafaad ma aadeysa iyada leanna aswaajan maba ahan iyada xaas maba ahanba middaas ayb waxaa kale ahlu cilmigu ka hadlaan ziinada haweenta ha ka dheeraataa la yidhi midda laga dhintay midda aan laga dhimaninee la furay ka waran ahlu cilmiga waxay leeyihiin qaarkood waxaa wanaagsan haddii saddex lagu furay naagta inay ziinada ka dheeraato intay ciddadeeda ka dhammaato haddii se hal ama laba lagu furay iyada ziinadii ka dheeraan mayse bal ninkii inuu ku noqdaaba la rabaaba nacam oo ilaahay walacalla marka yani laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran midda marka rajciyadaa iyada wax ziine iyo maa ka tegayso gurigeeday joogaysaa yacni ixdaad iyo ma samaynayso midda laakiin saddexda lagu furay maadaama ninkeedaba uunan ku noqon karin id inay ziinada iska dhaafto intii ciddadaas ay ka dhammaato ayb marka alla wuxuu leeyahay faidaa haddii balagna ay gaaraan ajalahunna waqtigoodii hadday gaaraan falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin ayuha alwliyaa dadka marka haweentaasi weliga u aho walaayadeeda haayo dushiina wax dembiya ma ahaanin fii maa kii facalna waxay falaan fii anfusihinna nafahooda ay ku falaan shanigeeda haweentu wixii nafsadeeda shanigii shanigeeda ku saabsan wixii ay ka samayso bilmacruufina ay ku samayso macruuf si la yaqaan sharciga iyo caqliga iyo curfigaba lagu yaqaan ay ku samayso wax dembiya idinkama saarna marka shaygan la ibhaamiyeyoo fii maa facalna maxaa laga wadaa min tadayubin inay isba wa tasayunin inay isqurxiso wa nuqlatin min almaskani guriga inay ka guurto meeshii ayb oo ay gurigii ninkeedii geeridii dhimashada ugu timid hadday ciddadii dhammaato waa ka guuri kartaa waxaa kaloo bilmacruufida lagu macneeya nikaaxu xalaal nikaax xalaala inay raadsato oo nin kale inuu gu inay yani guursada marka waxyaabaha marka wax dembiya idinkama saarno meeshaas marka culimadu waxay ka qaateen iyadana mas'ale ah dadka haweenka mas-uulka ka ah oo walaayadooda haayo in marka dembi uu ka soo gaarayo haddii ay xumaan haweentu samayso waayo aayaddu waxay leedahay markay ciddada dhammaata kadib wixii ay naftooda ku sameeyaanoo macruufa waxba dhib ma laha dembi idinkama saarna wixii aan macruuf ahayn marka inuu dembi idinka saaran yahaa laga qaadanaya marka qofka haweenta mas-uulka ka ah ama mid la qabo ama gabar la dhalay ama mid yacnii walaashiis ah oo asagu mas-uuliyaddeedii uu u taagan yahay waxaa laga rabaa marka inuu maamulo oo wanaagna uu ku maamulo oo xumaan iyo wixii munkar ana uu ka celiyo haddii uunan ka celinin wuxuu noqonayaa dayuuth wadayuuthu laa yadkhulu ljanna ayib oo qof marka ehelkiisii xumaan ku fiirsanayo raalli oga ah ayuu noqonayaa aayadda marka taasna marka mafhuum ahaana looga qaadana ayb marka bilmacruufidaas marka nikaaxulxalaal waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray altacarudu lilkhutaab nimanka markaa guurdoonka oo guurka rabo inay markaa yacni guur kala hadli karto oo ay markaa isu yacni guur ay bandhigi karto bilwajhi aladi laa yunkiruhu sharcu laakiin waa weji sharcigu uunan inkiraynin waa inay ku dalabto ayb wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiirun midkii hoos u og waayo oo guntooda hoose mid og weeyaan alla subxaanahu watacaala walaa junaaxa calaykum fima caradtum bihi min khidbat الnisaءi aw aknantum fi anfusikum aayaddanna rabbi subxaanahu watacaala wuxuu uga waramayaa haweenka marka la furo oo ciddadiina ay ku jiraan yacni sidee loola macaamilaa oo ay dadka ajan yani ajaanibta ay ula macaamilayaan ayb taasay markaa aayaddan rabbi subxaanahu watacaala uga warrama walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin raggii haddaad tihiin fii maa kii sha'nigiisa caradtum aada sarbeebeysaan bihi maagaba aad ku sarbeebeysaan oo min khidbati nnisaa'i haweenka doonisteeda xaal ay tahay kaasina uu yahay ow amase aknantum waxa aad qarinaysaan fii anfusikum nafihiina dhexdooda aada ku qariseen oo markaa yacnii sarbeebtii iyo ah calima allaahu alla waa ogaaday annakum idinku satadkuruunahunna inaad sheegi doontaan walaakin lagu noqoye laa tuwaaciduuhunna ha la ballantaminina haweenkii yacni ha ugu ballan annikaaxa nikaax ha ugu ballanqaadinina siran mustasiriina xaal aad tihiin kuwii siraysanayo idinkoo siraysanayo idinkoo markaa hoos ugu sheegayo nikaax ha u ballan ilaa an taquuluu laakiin quuluu dhaha ilaa an taquuluu laakiin lagu noqoye an taquuluu ay quuluu dhaha qowlan hadal hadalka oo macruufan la yaqaano sharciga lagu yaqaano walaa taczimuu ha gooynina cuqdata nikaaxi nikaaxa guni guntintiisa ha gooynina oo ha niyeysanina oo nikaaxa yacni caqadkiisa ha go-aaminina xataa intii yabluqa alkitaabu shaygii la qoray oo allah uu qoray oo ciddada ah ajalahu uu ka gaarayo waqtigiisa waclamuu ogaada ana allaha alleh yaclamu inuu og yahay maa waxa fii anfusikum nafihiina dhexdeeda ku sugan faxdaruu ka digtoonaada hu alla ka digtoonaada waclamuu ogaada ana allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan inuu yahay xaliimun oo dulqaad badan naagaha marka ma haweenka la furo laba nooc waaye marka furiin ay tahay oo ninku naagtii naagtii uu furo mid iyadu markaa yacnii ciddo dalaaqeedii dhammaaday oo ninkii uu ka dhammaaday oo baa-ina ah baa-inadu marka waa midda eh, ama saddexdii lagu furay ama dalqadii saddexaad ku dhacday amase khuluc iyadaa iskhulucday oo ninkii bay meherkii u celisay eh, maadaama khulucuuda waa baa-ina ninkii kuma noqon karo ma soo cesho karo rajco kuma laha waxyaabahaas marka ciddadooda marka ay ku jirto middaas waxaa bannaan oo nimanka kale ajnebiga ah u bannaan si sarbeeb ah inay ugu bandhigaan nikaax yacnii inay nikaaxi sarbeebaan ma caddayn toos uma caddaynayaan waa naag ciddo ku jirto waxay samaynayaan marka waa sarbeebayaan asagii baa wanaaggiisa ka sheekaynayo nin guurdoon inuu yahay buyuu iska sheegayaa iyadiibuu hadduu doono marka yacni uu ammaanayaa waxyaaba marka yacni laga fahmi karo ninkaani inuu guur rabo laakiin aan toos ahayn sarbeeb waay marka sarbeebtii marka waa loo ogol yahay haddiise naagta ay ciddo ku jirto dalaaq rajci ah oo ninkeeda uu ugu noqon karo ciddadaysii hadday ku jirto laa tacriidan walaa tasriixan midna ma bannaano naag hal lagu furay oo ciddadeedii weli ku jirto in loo sarbeebana ma bannaana in toos loogu sheegana iska badaa ayb marka kuwaan alla uu leeyahay walaa junaaxa calaykum fii caradtum bihi waa kuwa saddexdoodii dhammaatay waa oo ninkii furay uunan soo cesho karin kuwaas waay waxa laga hadlaayo amaa kuwa iyaga la furay laakiin ciddadoodii aynan dhammaanin yacni waxaan ujeedaa dalqadihii aynan ku dhammaanin kuwaas mana loo sarbeebi karo toosna ma loo geli karo <clears throat> marka alla wuxuu leeyahay walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma aha ma ahaanin haddaad rag tihiin <clears throat> fii maa kii carad dhexdiisa caradtum aada sarbeebteen bihi maagaba aad ku sarbeebteen min khidbati nnisaa'i haweenka doonisteeda xaal uu yahay haween doonistood xaal uu yahay kaasi marka waxaa ku saabsan haween in la doono haddaad sarbeebtaan haweentaa intay ciddada ku jirto dalaaq baa-inana ay ku maqan tahay wax dembiya dushiina ma ahaanin waayo midda kale waxaa loo diidaa weli waa naag la qabo fii xukmi zawje ayay leedahay waayo haddii maanta ninkaas ou dhinto dhaxalaa u yaallo maxay wax ku dhaxlee inay naag la qabo ay tahay wax ku dhaxlee maadaama ay zawjo ay tahay in naag marka zawjo ah markaa yacnii ama lala sheekaysto guur lagala sheekaysto ma banaana dee kuwii cismadii nikaaxa weli ku jira min baabi owlaa waay ayb dadkan marka uun saqajaannimada ama social mediaha naagaha la qabo kula sheekaysanaya iyo kuwan taleefanada kula sheekaysta iyo kuwaasi marka yacni waxaa weeyaan fasaqo waaye waana dad marka yacni ficil xun ku dhex jira waay haddii marka yacni dad nidaam iyo maamul yacni yacni xaq ah uu jirana kuwa noocaas lagu ogaado oo kale in la tacsiiray mudan yihiin waayo waxay dhalinayaan dhibaato aad iyo aada u daranay keenayaan waxaa laga yaabaa in dad isku dilo ayaa dhici karo waxaa iyagana lamida sidoo kale kuwa saqajaannimada uga sheekeeya social mediahan oo marka yacni naag ninkeedii ka sheekeynaysa ama nin naagtiisii ka sheekeynayo gogasha iyo ka sheekeynayaan iyagana waxyaabahaas marka wixii tacsiiri lahaabaaba maqanba ayb ummaddan marka ilaahay arrin rushdi hanuunkeeda allah usoo dejiyo marka <clears throat> alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wixii aada ugu sarbeebtaan oo haweenka doonistooda ku saabsan wax dembiga korkiina ma ahaanin ow amase aknantum aada qariseen fii anfusikum aada ku qariseen nufuustiina dhexdeeda wixii aad ku qariseen oo waa maxay maba sarbeebinba bannaanka ma aydnan keenin naftiina iyo qalbigiinna unbaad ku haysataan calima allaahu alla wuu ogaaday annakum idinku satadkuruunahunna inaad sheegi doontaan ood sar beebi doontaan yacnii shay tii hore marka waxay tahay inaadba sheegtaan ood sarbeeb ku sheegtaan middaan labaadna waa inaad qalbiga ku haysaan laakiin mar dambe aad bannaanka keeni doontaan oo si sarbeeb ah ayb ama markay ciddada dhammaataadba sheegi doontaan oo warkiina aada bannaanka soo dhigaysaan ilaahay taa marka waa og waa ogyahay walaakin lagu noqoyay laa tuwaaciduuhunna ha ugu ballan qaadinina haweenka annikaaxa nikaax ha u ballan qaadinina ayb marka tuwaaciduuhunna markaan waacadda waxaan ka bixin laba mafcuulaan siinay midka koowaad waa hunna kan labaadna waa nikaaxa nikaax ha ugu ballan qaadinina siran mustasiriina xaal aad tihiin idinkoo siraysanayo waa siran marka waa la xaaleynay waa masder iska munakar ah idinkoo siraysanayo nikaaxa ugu ballan qaadinina tafsiir sidaas waay tafsiir kalena wuxuu leeyahay ama yacni icraab kale laa tuwaaciduuhunna haweenkii ha kula ballaminina siran calaa sirin sir korkeed ha kula ballaminina sirantan waxaa kaloo lagu fasiraa zina in laga wado yani zina iyo waxyaabaha marka yacni haugu yani haugu ballan haugu hakula ballantaminina inaad ka zinaysanaysaan ama yacni hoos hoos marka yacni inaad wax u samaysaan sidaas yacni ha yeelinina carabtuna marka siran sirta aaday luqadooda ugu badan tahay jimaaca inay alcarabu tusami ljimaaca siran lanna jimaacu badanaa wuxuu ku dhacaa si qarsoodi ah ayuu ku dhacaa marka zinadii bay sir mararka qaar sir ay ka tacbiiriyaan marka yani macnuhu marka waxuu noqonayaa haka sinaysanina waayo markaas ilaa an taquuluu istinahan marka waa istinaa munqaica waay oo siranta iyo ilaa an taquuluu qowlan macruufan ayaan isku jinsi ahayn sir iyo hadal labay kale yihiin marka lagama bixi karo siran in mustathnaa minhu inta laga dhigo an taquuluu qowlan macruufanna laga dhigo mustathnaa istinaa mutasila suurtagal maaha leanna isku jinsi ma aha saa darteed marka istitnuhu waa munqadic macnuhuna marka waxau noqonayaa ilaa an taquuluu laakin lagu noqoye an taquuluu ay quuluu dhaha u dhaha haweenkii qowlan hadal u dhaha hadalka oo macruufan la yaqaano sidaa yani ku dhaha hadalka macruufka macruufkaada marka waa kii sarbeebtii waay bis kaa kaliya ku gaabsana walaa taczimuu ha gu-aaminina oo ha goosanina qalbiga ha ka gooynina cuqdata nikaaxi nikaaxa gunudiisii caqadkii nikaaxa ha gu-aaminina oo ha qabanina xataa intii yabluqa alkitaabu yabluqa almaktuubu shaygii la qoray waxaa la qoray waa maxay waa waqtigii afarta bil iyo tobanka shaygii la qoray ilaa uu ka gaarayo ajalahu waqtigiisii uu ka gaarayo cazama marka tadmiinaa ku jira oo walaa taczimuu cuqdata nikaaxi caadi bay u tallaawday xaraf jar kuma tallaabin waxaa la tadmiininayaa marka walaa tanwuu cuqdata nikaaxi nikaax caqadkiisa ha niyeysanina aa laga tadmiinina waxaa kaloo bannaan marka in la yidhaha mansuub binasci lkhaafid walaa taczimuu ha go-aaminina cuqdata nikaaxi calaa cuqdati nikaaxi nikaaxi caqadkiisa korkiisa ha goynina oo caqad nikaaxyaan la samaynin xataa yabluqa alkitaabu ilaa kitaabka shaygii la qoray uu ka gaarayo ajalahu waqtigiisa meeshaan marka masale fiqi a ah baa ku jirto waxay tahay haweenta iyadoo ciddo ku jirto nikaaxii la nikaaxo ma ansaxaayo iyadoo ciddo ku jirto haddii la nikaaxo nikaaxaasi ma ansaxaayo haddii qof uu ku sirmo ou sidaa wax ku nikaaxsadana ninkaa iyo naagtaa waa la kala geynaa waa la kala diraa wax xuduud lagu oogaayana ma jirto maadaama de marka yacnii riibo iyo shaki iyo yacni ta'wiil iyo meeshaa uu iska imaan karay iyo ogaan la-aan xadna ma jiraayo naagtii uu sidaa ugu galmo hadduu u galmoodayna oo midkan dambe ciddada dhexdeeda ku guursaday hadduu u galmoodayna mahar bay ku leedahay leanna jirkeeda u bannaystay iyadii marka maxay samaynaysaa ninkii hore ciddadii ninkan uu soo dhex galay ayay dhammaystireen intii ka dhinnayd ninkan ugu tegay ciddada dhexdeedana ciddo hor leh ay u bilaabaysaa taas markay dhammaatay mid hor le bilaabaysaa tadaakhululciddatayn ma aha marka taan yacnii laba ciddo oo isgelaysa ma aha mid kastaa gaarkiisay ugu ciddo tirsaneen kii ciddadiisii ay soo dhammaatay bay marka hore dhama kii ciddadiisii la dhex galay ayay horta u dhammaystireen ninkaa markay kaa u dhammaatana kii kale ayay haddana u bilaabaysaa ee meeshaan galay ayb ayay u bilaabaysaa marka midkan dambe kii hore marka ceshadkiisa ka waran marka masalan hal dalqad buu ku furay iyadoo ciddadii ku jirto hal xayd u dhiman yahay ama hal duhri oo u dhiman yahay ayaa mid kale meeshii galay intuu u maleeyey naagta in inay bannaan tahay waa la kala geeyey ninkii hore ciddadiisii maxaa ka dhinaa hal duhri baa ka dhinaa halkaas duhri dhexdiisuu kusoo cesho karaa isaga hadday halkii duhri dhammayso ciddadii ninkaas waa dhammaatay ninkan dambe ciddo u bilaabee midkan dambe ciddadiisa iyadoo ku jirta kii hore ma soo cesho karan leanna kii hore wixiisii waa dhammaadeen ciddooyinka nimanka ayagaa iska leh xaq ninka uu leeyahay kanna cidda uu leeyahay midkaana ciddo gaaro yeelana haddii hadhow ilmo iyo laysku qabto nikaaxan shubhada gadaal uga yimid ilmowaas waa loo waa loogu sugaa qofka kii horena marka dee nikaax buu ku haystay haddii marka ilmihii wareer uu ka yimaado ama lagu doodana markaas macnaha marka qaa'if ayaa waagii hore la aadi jiray haddana haddii d n a-ga iyo la aado wax dhiba kuma jiraan leanna ninkan dambena wax waa yeelo karaa kii horena wax waa yeelo karaa hadday taxta alimkaan ay tahay ayb in ciddo wax lagu guursadana waxa keena waxaa ugu badan ee naagtu inaynan alle ka cabsanaynin oy dhici karta marka iyadoo ciddo ku jirta waa dhammaysta inay leedahay waana soo marnayo walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihinna in kuna yu'mina biاllahi walyowmi اlaakhir buu alla yidhi waxaa kaloo keeno qaabdarada kale nidaam haddii qof walba uu wax iska nikaaxi karo naagta marka la furo haddaan dadkeedii lagu hor furaynin markhaati haddaan loo yeelaynin ee marka la guursanayo haddii la xadaayo oo meel inta laga rido sagaashan kilomiter ka xaggayso oo waalidkeed in la guursaday in kaleba war uunan u haynin waxyaabaha noocaasa waxay keenaan in marka naagtii iyadoo ciddo ku jirta layska guursado wax badanna marka yacni waxaan aragnaa arrintaa dhibaatada ay dadka mujtamaca ku dhex keentay saddex afar nin hal naag inay isku haystaan mid walbaana uu leeyahay anuu jawharaan geeyey iyo daafeedaan geeyey buu leeyahay marka dadkii waxay iska noqdeen marka dad aada u yacnii waxa wax guurinaayana ma dabdisna waxa markaa yacnii meesha wax lagu furaayana meel laysla jooga maaha meesha wax lagu nikaaxsanayo waa qarsoodi ummaddan marka hadday isqarsadaan ayaguna wax xun ayaa qarsanaya marka damben mashaakil aan la xalli karina imaado ayb marka taas in aada la ysaga ilaaliyo waqtigii cumar radia allahu canhu baa waxaa dhacday nin iyo naagaa isguursadeen naagtii yacni naag ayaa ciddo dhexdeeda nin ku guursaday cumar waa kala geeyey meherkeedana baytulmaalkan ka siinaa buu yidhi ciddana ha tirsato ninkii hore kadibna ninkan dambe ha u tirsato uu yidhi cali ayaa marka maqlay markaasu wuxuu yidhi baytulmaalka maxaa sadaaq iyo meher ka galay meherka ninkii manfacadan meesha ka oofsaday ayaa laga rabaya marka isagaa lu <clears throat> yaa lagu yeelanaa buu yidhi meherka xad iyo jeedal iyana ma jiraayo ayuu yidhi sidaasay marka cumarna uu usoo noqday cali iyo cumar marka taasay isku waafaqeen arrintaa marka cali iyo cumar isku waafaqeenaa fuqahada intooda badanna ay qaateen waxaa kaloo laga hadlaa ninkan naag ciddo ku jirtaa aaday ee guursaday taxriim mu ma ka dhalana mase hadday ninkii hore ciddadiisa dhammayso asaga tiisa dhammayso khaatib min alkhutaab waa noqon karaayo nin meeshaa nimankaas naagtaas soo doonayo waa ma ka mid noqon karaa waa inuu ka mid noqon karo waay saasaana imaamu shaafici ku tegey imaamu maalik laakiin wuxuu leeyahay maya weligiis dib dambe uma guursan kara naagtaas taxriim oo marka wuxuu ka dhalina ou ka dhalinaa mu'abad ah taxriimka mu'abadkaa ma xoog badna laakiin cumaraa laga wariyaa laakiin yacnii riwaayada saxiixa waxay tahay cumar iyo keyrkiisba taxriim mu'abada ah inuusan ka dhalanaynin walaa taczimuu ha goynina cuqdata nikaaxi calaa cuqdati nikaaxi nikaaxa gunidiisa ama caqadkiisa korkiisa ha goynina xataa intii yabluqa alkitaabu yabluqa almaktuubu shaygii alla ou qoray uu waajibiyey ee ciddada ahaa ajalahu waqtigeeda ilaa uu ka gaaro waclamuu ogaada ana allaha alleh yaclamu inuu ogyahay maa waxa fii anfusikum nafihiina dhexdooda ahaaday ku jiro faxdaruu ka digtoonaada hu rabbi ka digtoonaada waclamuu ogaada ana allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan inuu yahay xaliimun dulqaad badan oo aan cuquubada markaa idinku soo dedejinaynin laa junaaxa calaykum in طalaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida aayaddanna rabbi subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlayaa naagaha la furo nooc ka mida naagaha la furo afar qaybood waay afar nooc waay madkuulun bihaa mafruudun lahaa naag loo galmooday meherna loo qoondeeyey oo loo qadaray meherkeedana waa loo gooyey waa u go-an yahay waa la yaqaanaa waana loo galmooday naag loo galmooday waay naagtaasi marka meher kaamilay leedahay marka yacni meher kaamilay ninkii ku leedahay mutcana waa leedahay oo naagtaasi waxaa marka la furo haddii de meherka hore ugu bixiyana khayr haddii kalena waa deyno waa inuu siiyaa amba bixinna inuu siiyaayo xoogaa yar inuu ugu raaxeeyo yacni wax yaroo uu ku amba bixiyo aayaddan marka middaana waa ka warramay mutca la yidhaha taasna cinda alimaami shaafici marka naagta la furo ee loo galmooday myacni meherna loo qadaray meherna waa leedahay mutcana waa leedahay meel xagga dhig marka qeybta labaad waxay tahay gayru mafruudin lahaa walaa madkuulin bihaa waa naag aan loo galmoonin wax loo gooyey oo meherana aan jirin aayaddaana ka warramaysa laa junaaxa calaykum in طalaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida meher mucayanana looma sheegin markii lacaqadka caqadka la sameynayay mana loo galmoonin oo ninkii wuxuu furay isagoon u galmoonin middaasi marka waxay leedahay mutca meher ma laha qowlan waaxidan layskuma khilaafsana naagta noocaas oo kale meher malaha mutca bis ay leedahay fiqiga marka waxaa la yidhaha naagta noocaas oo kale mufawidana waa la dhahaa almufawidatu nafsadeeday bandhigtay bilaa meher mufawido waxaa la yidhaha naag kastoo la guursaday iyadoon meher loo qoondaynin waa la dhahaa wax meher iyadoon loo sheegin haddii marka aan meher loo sheegin qabla dukhuulna la furo mutcay leedahay walaa mahra lahaa ama walaa sadaaqa lahaa qeybta saddexaad waxay tahay mafruudun lahaa hayru madkhuulin bihaa meher baa loo qoondeeyey laakiin looma galmoonin markii ninka naagta lagu xirayey waxaa lagula nikaaxay meher la yaqaano isagoon marka u galmooninoo furay naagtaas aayadda dambaa sheegaysa middaan ku xigto wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu maa faradtum qaybtaas marka iyada waa qaybta saddexaad oo naagtaa waxay leedahay nisfu lmahri meherkii loo magacaabay baa nus looga dhigaa mutcana ma laha walaa mutcata lahaa meherkaa nuskiisay leedahay sidaasayna ku ku tegaysaa amba bixin iyo xoogaa la siinayo iyo iyadu ma laha midda afaraad waxa ay tahay madkhuulun bihaa waa naag loo galmooday hayru mafruudin lahaa waa loo galmooday laakiin markii la nikaaxsanayay meher lama sheegin ogooda marka meher lama magacaabin mufawiday iska ahayd waa loo galmooday naagtaas maxaa marka meher u noqonaya mahrulmithli maadaama hadda wax laysku og yahay aynan jirin naagaha iyadoo kale ah intii lagu mehriyo ayaa loo qadaraa intaasuu seenaa ninka marka kaa marka waxaa la yidhaha mahrulmithli afartaas qeyb waay marka naagaha la furhayo ayb hal mas'alaa ka maqan oo masaladaas waxay tahay haddii laga dhinta ka waran maanta dhan wax la furayaan soo haynin naagtii marka iyadoon wax loo qoondaynin meher aan loo sheegin ayaa ninkii marka yacnii uu furay iyadoo oo ayuu ka dhintay isagoon u galmoodnay hadduu u galmoodo warkeeda waa iska cadyahay ninkaa waxaa lagu leeyahay mahrulmithli oo kaamil ah laakiin yacnii waa guursaday waa nikaaxsaday meher lama sheegin waa ka dhintay isagoon u galmoonin midaas marka ibnu mascuudaa la su-aalay hal bil ayaa lagu soo noqnoqonaya markii dambeu marka u jawaabay oo wuxuu yidhi ijtihaadkaygaan uga jawaabaa buu yidhi masaladan markaa wuxuu yidhi lahal miiraathu dhaxal waa leedahay naagtaas wa calayha alixdaadu asay waa waa saarane ile waa laga dhintay walahal mahru walahaa mahru nisaa'iha mahrulmithil kaamilan waa leedahay nus lagama dhigaayo nusku waa furiin laakiin dhimasha hadday timaado meherka waa loo dhammaystira waxaa la dhammaystirayana waa mahrulmathal markaasaa ibnu mascuud waxaa lagu yidhi birwac bintu waashiq ayuu nebigu saas ku xukumay uu yidhi macqil ibni sinaan saxaabi la yidhaah baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay naag annaga naga dhalatayooba saas u xukumay uu yidhi <clears throat> markaasuu ibnu mascuud marka gacanta kor u taago alxamdu lilah yidhi ijtihaadkiisii kii nebiga sal l slam naskii waafaqay marka iyada midda laga dhintay masaladeedu sidaas waayb aayaddan marka waxay ka warramaysaa nooc ka mida mudallaqaadka waa naag la nikaaxsaday iyadoon wax loo magacaabin meher ah lana furay iyadoon la taabanin marka taa mutcabis ay leedahay laa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin in dallaqtum haddaad furtaan annisaaa haweenkii haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna inta aydnan taabanin muddata cadami masiisihinna taabasho la-aantooda inta aad ku jirtaan ow amase tafriduu maa lam tafriduu intaydan ow tafriduu wamaa lam dheh wamaa lam tafriduu in allaale inta aydnan wax u gooynin muddata cadami fardikum iyaahunna ayb ow tafriduu lahunna maa lam tafriduu intaydnan u gooynin lahunna iyaga aydnan u gooynin fariidatan wax go-an oo qadaran intaydnan u gooynin inaad haweenkii iska furtaan wax dembiya korkiina ma ahanina waa furi kartaan yani maxaa loo leeyahay dembi ma ma lihidin furiinku qalbi jabuu leeyahay naag guriga la nikaaxsaday iyadoon loo galmoonin haddana la furay xoogaa qalbigeeda qalbi jabaa ku dhacaya waxaa la leeyahay marka mararka qaar de xaaje iyo duruufa imaan karto furiinkaasu dembi kuma lihidiin idinka wamaticuuhunna yacnii ugu raaxeeya u raaxeeya oo xoogaa aada siisaan ku amba bixiyo ugu raaxeeya cala almuusici oo ku waxaad ku sahaydaan yacnii wax oo markaa sahay ah cala almuusici midka tanaadka ah korkiisa waxaa ahaaday qadaruhu awooddiisa tabartiisa intay tahaa korkiisa ah wa cala almuqtiri midka yacni risqiga lagu ciriiriyey ee eh, wax yareeyeyna qadaruhu ayaa korkiisa ah qadarkiisa ay wus wus yacni wuscuhu tabartiisa ayaa marka isagana dushiisa ahaatay oo ninkii wax badan haystana xoogaa waa inuu wax fiican bixiyaa ninkii ciriiri risqiga uga jirana inuu wax isaga u qalma uu bixiyo ninkii dhexdhexaadana dhexdhexaad mataacan wamaticuuhunna ugu raaxeeya mataacan tamtiican raaxayn ugu raaxeeya bilmacruufi si la yaqaano ugu raaxeeya oo sharcigii markaa yacni lagu yaqaano iyo caqliga iyo curfiga intaba xaqan xaqa allaahu dalika aq yacni alla waa sugay arrinkaa xaqan sugid ayuu sugay cala almuxsiniina muxsiniin korkooduu ku sugay maada aayaddan ku jirta oo maa lam tamasuuhunadaas ayaa macnaheeda laysku xogaa yacni laysku khilkhilaafay waxay u badan yihiin marka culimada masderiya darfiya inay tahay marka masderna waa lagu dhalaalinayaa wixii ka dambeeyo iyada darfiyana waa tahay oo muddo ayay faa'iideyni marka macnuhu wuxuu noqonayaa muddata cadami masiisihinna in allaale intaydnan taabanin wey in allaale inta aydnan wax u qadarin xaaladaasba intii la joogo wax dembiya ah inaad furtaan korkiinna ma aha waxaa kaloo la yidhi maadu mawsuulo waay qurdubina sidaasuuba isaga sheegay haddii marka mawsuulo laga dhigo waa iska fududahay oo marka wuxuu noqonayaa laa junaaxa wax dembiya ah calaykum korkiinna ma ahaanin in dallaqtum haddaad furtaan annisaaa haweenkii ayb maa lam tamasuuhuna allaatii ma bimacna laatii baa laga dhigaa markaan allaatii haweenka oo lam tamasuuhuna aydnan taabanin aw tafriduu aw lam tafriduu aydna walam tafriduu aydnan u qoondeynin oo aydnan u goynin lahuna iyaga fariidatan wax go-an aydnan u goynin owda bimacna alwaaw waay marka leanna labadaano israacsan waay xukunka waxna looma qoondaynin meher amana la taabanin oo lama jimaacin labadaas in laysku helo marka owdan bimacna lwaaw waay wa arsalnaahu ilaa mi-ati alfin ow yaziiduuna oo kale waay wayaziiduuna macnuhu haddii marka maada mawsuulo laga dhiga bimacna laati waay marka inkastoo qaar ay yidhaahdaan yacni mawsuulka maa allaati maba ku imaadaba marna abu xayaan sidaasuu leeyahay waqiila waxaa la yidhi maadu waa shardiyo waaye waxaana lagu qadarayaa in macnuhu markaas uu noqonaa laa junaaxa wax dembi calaykum korkiina ma ahaanin in dallaqtumu nisaa haweenka haddaa furtaan maa lam tamasuuhunna in lam tamasuuhunna haddaydnan taabanin ow tafriduu wain lam tafriduu aydnan goynin lahunna iyaga fariidatan aydnan u gooynin wax go-an saddexdaas icraab baa ku jirta marka meeshaas wamaticuuhunna kuwaa marka wax mehera ma laha waayo aayaddu meher ma sheeginba wamaticuuhunna ugu raaxeeya oo yacni amba bixiya oo si wanaagsan u sahaya oo u amba bixiya cala almuusici midka yacnii tanaadka ah ee wax haysto korkiisa waxaa ahaaday oo waajib ku ah qadaruhu awooddiisa ay wuscuhu qadaruhuna waa la akriyey qadruhuna waa la akriyey maa lam tamasuuhunana maa lam tumaasuuhuna la akriyay labadaba qira'a sabciya wey cala lmuusici qadaruhu wa cala lmuqtiri midka risqigu ku ciriirsan yahayna oo aan waxaysanina korkiisa qadaruhu ayaa ah wuscigiisa iyo tabartiisaa korkiisa ah meeshaas marka calal calalmuusicdan maxaa laga faa'iideysanaa waxaa laga faa'iideysanaa mataac waajib inuu yahay naagta sidaan oo kale ah waajib waxaa u ah haween haddii marba la yidhaah mataac iyo anbabixin in la sahayo ayay leedahay haddii la dhaho <clears throat> mataacaas inuu waajib yahaa aayaddan laga qaadanaa waayo calal muusici marka la yidhaha waxaa korkiisa ah calaadaani wujuubay faa'iideynay oo haddii hadda la yidhaha calaa zaydin alfun zayd kun ayaa korkiisa ah waa lagu leeyahay waay macnaha marka mataaci waxaa laga dhigay dushiisa in lagu leeyahayba ayaa laga dhigay calaa haada marka akaru eh, yacni madaahibta afartaa saddex madhab maalig marka laga reebay saddexda kale waxay leeyihiin mataacu waa waajib laakiin imaam maalik waa sunna uu leeyahay isagana maalikiyadu saasay dhahay qolada marka sunno waayo dhahaysana xaqan calalmuxsiniinan adaanay qabsadeen haddii waxay yidhaahdeen waajib uu yahay calalmuxsiniina lama dheheen iyo calalmuttaqiinay dheheen eh, muxsin iyo hayru muxsinba waajib waa laga rabaa waa laga rabi lahay laakiin waxaa lagu jawaabay calalmuxsiniinada iyo iyo calalmuttaqiina labadaba yacni macnaha ay u joogaan waxay tahay eh, eh, waxaa weeyaan uun tabyiin iyo yaa uun laga rabaa ma ahane waayo calalmuttaqiina markii la yidhi qofku ma dhihi kara aniga mutaqi ma ahi taqi ma ahi aniga qof ilaahay ka cabsanaayo ma saa darteed mataac ma ma layga rabo qofna ma dhihi kara leanna taqwadaaba waajib ah soo maha mar haddii calalmuttaqiina la yidhi taqwadiina ay waajib tahay kan waa waajib marka marka macnuhu waxay ka dhigan taha war haddaad ilaahay ka cabsanaysaan iska bixiya waay macnaha ee marka laga qaadan maayo taqigana waa laga rabaa hayru taqigana lagama rabo ma laga fahmaayo sheekh yani qurdubina sidaas uu caddeeyey sheekh maxamed alamin shanqiidina saas oo kale shaygan marka mataaca qadarkiisu muxuu noqonaa ninkay naagta waxay isku afgartaan xoogaa marka hadduu siiyo iyaduna ay raalli iskaga noqoto isku afgartaan wax uun maal noqon karoo qalbigeeda kabi karana waa dhib ma laha ile sharcigu xad uma yeelin hadday laakiin iskhilaafaan oo qaadi ay u tagaan oo naagtu ay saluugto wixii mataac ahaanta loo siiyey qaadiga isagaa qadaraya marka ninkan shaqadiisa iyo hantida ou haysto iyo waxba u feerinana taasuu marka wax ku saleynaa marka uu dul dhigayana baqawi meeshaan wuxuu leeyahy wakhtalafuu fii qadri lmutcati faruwiya can ibni cabaasin waxaa laga wariyey aclaaha khaadimun addoon inuu siiyo waagii hore addoomo ayaa jiri jiray wa awsaduhaa dhexdhexaadkeedana halaathatu ahwaabin saddex mara inuu siiyo inuu arro tiro dircun wa khimaarun wa isaarun saako ama cambuur khimaar iyo gorgorad inuu siiyo dhexdhexaad waay wa duuna dalikana intaa markaa wixii eh, ka hooseeyana wiqaayatun ow shay-un min alwariq wax yaroo un markaa yacnii maal un ay ka dhigan karto fida iyo wax lamida ayuu siinayaa sidaasaana marka shacbi iyo zuhri ay ku tageen madhabka shaaficina sidaas waay marka wasadkii marka waa ninkii dhexdhexaadka ah aclaahana waa ninkii muusica ahaa muqtirkana waa midka wax yar un markaa bixinaya naagaha marka mutcada la siinayaana yay noqonayaan cinda alimaami shaafici wuxuu leeyahay naag kasta oo la furo mutco waa leedahay hal marka laga reebo hal nooc bis afartii hadaaya nooc oo aan sheegaya hal mid ayaan mutco lahayn waa midda aayadda dambe sheegi doonta oo waa naag meher loo qadaray iyadoon loo galmooninna la furay naagtaas marka meherkii loo qadaray nuskiisay qaadane amba bixin ma laha iyada yani tamtiic iyo waxaa ma laha inta kale walilmuطalaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin ay hoosgelayaan wamaticuuhunna u raaxeeya oo sahaya cala lmuusici midka yacnii tanaadka ah korkiisa waxaa ahaa waxaa ah qadaruhu tabartiisa wa cala lmuqtiri midka yacni risqigiisu ciriirsan yahayna qadaruhu tabartiisa ayaa dushiisa ahaa ayaa ah mataacan ugu raaxeeya raaxayn ay tamtiican wamaticuuhuna marka la yidhaha mataca masderkeeda mafcuul mutlaqeeda muxuu noqon lahay tamtiican in la dhaho lama dhihina mataacana la yidhi waa ismu masdar waa ismu masdarin uطliqa cala lmasderi waa ismu masder oo masder lagu ilaaqay walismi masdarun walismi masdarin camal isaga laftiisa camal waa tou lahaa jira ayb bilmacruufi <clears throat> bilmacruufi si la yaqaano ugu ambabixiya oo ugu raaxeeya yacni kaas oo xaqan mataacaas oo xaqan dhab ah waajib ah cala lmuxsiniina muxsiniin korkooda waajib ku ah xaqan marka mataacana laga sifey karaa masder iyadan in lagu nasbiya waa bannaan tahay oo xaqa allaahu daalika arrinkaa alla waa sugay oo waa waajibiyey xaqan waajibin ayuu waajibiyey cala almuxsiniina korkooda wain dallaqtumuuhunna hadda wain dallaqtum haddaad furtaanhunna haweenkii haddaad furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydnan taabanin ka hor oo intaydnan jimaacin ka hor walxaal qad faradtum aada u goyseen lahunna iyaga aada u qadarteen fariidatan wax qadaran oo go-an aada u goyseen fa calaykum idinka korkiinna waxaa ahaaday nisfu maa shay nuskiis ayaa dushiinna ah faradtum aada goyseen oo aada u qoondayseen haweenkii oo maharkii ah niskiis ilaa an yacfuuna haweenku inay iska cafinayaan niskaas maahan oy ka tegayaan ow amase yacfuu ou cafinayo alladii kii biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunudiisa ay ahaatay inuu iska cafinayo maaha wa an tacfuu inaad cafisaana aqrabu u dhowaansho badan litaqwaa alla ka cabsiga walaa tansaw lfadla fadliga ha ka teginina beynakum dhexdiina xaal uu yahay ama beynakum dhexdiina ha uga teginina fadliga dhexdiina ha ka teginina in allaha alleh bimaa tacmaluuna waxaaad samaynaysaan basiirun mid aada u arkid badan waay qayb marka mudallaqaadkii ka mid ee aayaddan ka warramaya marka wain dallaqtumuuhunna haddaad furtaan haweenkii min qabli an tamasuuhunna intaydan taabanin ka hor intaydan u galmoonnin walxaal qad faradtum aada u goyseen lahunna iyaga fariidatan wax go-an kun laba kun konton garaamoo dahaba wax marka la yaqaanaad meher uga dhigteen oo go-an waadna furteen mana aydnan u tegin fa nisfu maa faradtum ninkan markaa da waxbaa ka baxay ayaa ka ayaa meherow qoondeeyey naagtii iyada qalbigeeda furiinaa lagu jabiyey ninkiina nin maal bixiyey oo wuxuu noqonayaa isagana aan meeshii waxba ka gaarin oo haweentiiba aan markaa yacni dukhuulinoon u galmoonin sharciga marka cadaaladiisa marka adna nus ka tag adna nus bixi waay marka alferi marka waa shay marka la garo karo way facalaykum korkiina nisfu maa shay nuskiis ayaa dushiina ahaaday faradtum aada u goyseen ilaa an yacfuuna yacfuuna hadda waa ficil mudaaric ficilkan mudaaricna waa mebni maaha ficil mudaarico mucraba waawga ku jirtana waa laamulkelima kelmadda laamkeedii waa cafaa yacfuu cafaa aliftaas waaw asalkeedu waa waaw waawdaani marka laamulkelimihii waaye nuuntana waa nuunu niswo waaye ficilkan marka waa mabniyun cala sukuun sukuuna yani yaa yaa lagu bineeyey waa marka nuunta inay nuunu niswo ay tahay ficilkuna oo mudaaric waxaa isku eg marka haddii waawgu waawuljamaaco laga dhigo oo jamcu mudakar ficilka markaa afcaalulkhamsa afcaalu lkhamsihi waawda mudaarici waawda la xiriiray iyo midkan hadda naagtii yacnii aan mucrab aan mucrabkaba aan aan ahayn oo mebniga ah ayaa isku ekaanaya marka oo haddaad rabta niman badana xafinaya inaad tiraa yacfuuna ayaa dhahaysa haddii aada doonto marka inaad tiraahdeed haweentii marka cafinteedana yacfuuna waay algan marka meeshaan marka ilaa an yacfuuna waxaa weeyaan marka eh, ficil marka mudaarico marka nuununiswo loo tiiriyey waawdaana marka waa laamulkelima ee waawuljamaaca ma aha ilaa an yacfuuna inay haweenku iska cafinayaan ma ahane naagtii marka inay iyadu niskii ay lahayd inay ka tegaysa ma ahane ow amase yacfu aladii kii intu inuu cafinaya ma ahane biyadihi gacantiisu cuqdatu nikaax ay ahayd marka alladii biyadihi cuqdatu nikaax man huwa waa aya kaas waxay u badan yihiin culimada marka qaarkoodna ay ku tageen alladii biyadihi cuqdatu nikaax waa ninka ninku marka muxuu cafinayaa wuxuu cafinayaa niska kale waa u dhamaystiraa meherkiina awal nus waa ku lahayd nuskii kalena waa iska dhamaystiraan marka cafiska uu cafinayaa taas wa waxaa kaloo la yidhi alladii biyadihi cuqdat nikaax waa weliga haweentan weligeedii nikaaxa tawaliyey oo ninkan ku zawjeeyey midkaasaa loo jeedaa ibnu cabaasna sidaasuu yidhiba macnaahu wuxuu yidhi ilaa an tacfuwa almar'atu bitarki nasiibihaa ila zawji inay naagta cafiso in kaanat hayiban hadday garoo garoob tahay min ahli lcafwi wax cafina karto ow yacfuwa waliyuhaa ama weligeedaa cafinaayo fayatruku nasiibahaa nasiibkii ay lahayd oo ninkii uga tegayaa in kaanat ilmar'atu bikran hadday gabar tahay oo hadday gabar tahay marka waxay leeyihiin aabaheed waaba qasbi karay maadaama uu qasbi karay meerkaan waa isaga tegi karaa anaa cafiyey waa dhihi karaa ilaana hawaantii maba loo galmoonin iyadan hadda bud yacni manfaco laga oofsadayna ma jirto waayahay fayajuusu marka waxaa bannaan ow gayra jaa-izati اlamri ama haweentaanaaba waxay tahay mid aan iyada tala ka go-in ama maalan waay xanuunsan tahay oo qof xoogaa maskaxda laga galay waaye waa la guursaday iyadoon loo galmooninaa la furay haweenta noocaasa marka nis bay yeelatay wixii loo qadaray niskaasi marka iyada ma cafi karto booskaas marka waxaa geli kara aabaheed ama weligeeda ninka waa uga tegi karaa marka biyadihi cuqdat nikaaxi in weliga lagu fasiro ama lagu fasiro ninka haddii ninka lagu fasiro niskiiba u dhammaystiraa waay haddii weliga lagu fasirana haweentii oo booskeedu u istaagayaa nuskiibuuba ka tegayaa ou ninkii u cafina wa an tacfuu inaad cafisaana aqrabu u dhawaanshiyo badan litaqwaa alla ka cabsiga baa lala hadlayaa waxaa la leeyahay inaad naagta u dhammaystirtaan oo meherkii dhammaantiis aada siisaan sidaasaa alla kacabsiga ku dhowaansho badan walaa tansaw lfadla fadliga ha ka teginina baynakum dhexdiina ha uga teginina yani fadliga dhe baynakum dhexdiina ah fadliga marka dhexdiina ah ha ka teginina nisyaan bimacnaa tarki oo markaa qofka meesha ugu danbeyso younan gaarin ay ifdaala bacdikum calaa bacdin qaarkiin qaarka kale inuu gallad wax ku galladaysto oo uu yacnii dheeraad ku yeesho yaan laga tegin biicdaa'i rajuli tamaama asadaaq say ku dhaceen marka ninku inuu dhammaystiro meherka ow tarka almar aw tarki almar'ati nasiibahaa ama naagta inay waxeedii ka tagto iyada niskeedii <clears throat> labadaba marka ixsaan baa lagu baraarujiyey in allaha alla bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan basiirun midkii arkid badan weeyaan hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wali